jacfar ibn abi aalib qisadiisaa noo dhammaatay waxaanu gelaynaa saxaabiga ku xiga waa abu sufyaan ibnu اxaari abu sufyaan ibnu xaari waa sayidu fityaani aljanna jannada dhallinyaradeeda sayidkoodii waaye habkii habkigiisuu u yidhi rasuulkana way noo imaan doontaa qalla waxaa yar in ittasalat اlasbaabu sababa inay isku xirto bayna shaksayni laba qofood asbaab inay isku xirto ayaa yar oo watawahaqat ay xoogaysata markaa alcuraa xarigii xarigii isku xihayna uu xoogaysto bayna ifnayni laba qofood beenkooda kamaa sidii tasalad ay isugu xirtay oo watawafaqad ay isugu adkaysay xariga bayna muxamed ibni cabdillaah salawaat ullaahi wasalaamu calayh waa nebigee iyo wa abi sufyaan bin اxaari waxaa yahayd nebiga iyo abi sufyaan ibnu xaari xarigii isku xirahayay oo haddana xoogga badnaa inay asbaab noocaas oo kale laba qofay isku xirto bayna moxamed ibni cabdillaah salawaatu اllaahi wasalaamuhu calayh iyo wa bayna abi sufyaan ibn اlxaari faqad kaana wuxuu ahaa abuu sufyaan abaa sufyaan wuxuu ahaa lidda lid ah lid macnaha waxaa waa labada qofoodoo isku waktiga dhashaa dad isku lood ah bay dhahaan dadka dad lid ahoo min lidaati kuwa isku loodka ah ayuu ahaa oo kuwa ay isku lood ku yihiin rasuulilaahi rasuulka alla sal alla alayh wasalam abaa sufyaan wuxuu ahaa mid lood la ah nebigoo la wakti ah dadkii la wakhtiga ahaa rasuulka allana ku jiray wuxuu kaloo ahaa baa la yidhi oo kaluu ahaa wa tirban macnaha mid kuda'a oo min atraabihi dadka nebiga ku da'da ah dadka nebiga la da'daho isku wakhtiga ay dhashaan oo kaluu markaa ahaa faqad wulidaa waa la dhalay labadoodaba fii zamanin mutaqaaribin wakhti isku dhow dhow ayaa la dhalay nebigii abu sufyaan fii usratin wa nasha'a waxay ku barbaareen fii usratin waaxidatin hal qoys hal cusro ayayna ku koreen oo markaa ay ku barbaareen wa kaana abuu sufyaan abaa sufyaan ibnu xarbi maaha kan waa laba abuu sufyaan abaa sufyaan bin alxaaris baa la yidhaahdaa midkaan wa kaana kan wuxuu ahaa ibnu cammi nebiyi ina adeerka nebiga buu ahaa allasiiqi ee mataqaanaa lasiiqa ah ee ku dheggan buu markaa ahaa nebiga ayuu ku dheganaa laba macno ina adeer laxmiya bay ahaayeen ibnu cami nebiy ama lasiiqa waxaa dhici karta inay isku dheganaayeen labadoodu ay israaci jireen ay isla socdeen saaxiibay ahaayeen lasiiqun bay ahaayeen fa abuuhu aabbihii waa abuu sufyaane alxaariu xaari ayuu ahaa wa cabdullaahi fa abuuhu alxaari aabbihii xaari iyo wa cabdullaahi cabdullaahi oo nebiga aabbihii ah waa waalidu rasuule salawaatullaahi calayhi akhwaanin laba walaalay ahaayeen yanxadiraani ka soo hoobanayo kasoo ka yimid min sulbi cabdilmualib cabdilmualib dhabarkiisa ninka lagu magacaabo abuu sufyaan aabbihioo xaarid ah iyo nebiga aabbiisoo cabdullaahi ah yaa waxay ka yimideen yanxadiraani waxay ka soo faafeen oo ay ka soo baxeen min sulbi cabdilmualib cabdilmualib oo nebiga awowgii ah dhabarkiisay ka yimideen idan waa laba wiiloo ilmo adeer ah cabdullaahi oo nebiga dhalay iyo xaaris oo abu sufyaan dhalay yaa walaalo markaa ah saasaa macnaha loola jeedaa uma intaa ka bacdi innahu kaana abaa sufyaan wuxuu ahaa akhan walaal linnebiyi nebigana mar labaad ayuu walaalo ahaa ilmaadeernimada ka sokow min alradaac xagga nugmaday ku walaaloobeen hal hooyaa wada nuujisay faqad kadadtihaa waxaa quudisay faqad kadadathumaa waxaa nuujisay ama quudisay alsayidatu sayidadii alxaliimatu asacdiya min fadyayhaa labadeenna naasood macan ayagoo wada jira labadoodaba waxaa nuujisay xaliim sacdiya saa marka walaalo xagga nugmadana way yihiin waxay kaloo yihiin walaal ilmaadeero markaa ah wa kaana bacda daalika kulli intaa dhammaanteed waxaa ahaa haddana wa kaana waxaa ahaa bacda daalika kullahu arrintaa dhammaan kadib sadiiqan saaxiib bay ahaayeen xamiiman oo run ah sadiiqa xamiimka waa saaxiibka dhabta ah ee aan kaa cararin markaad u baahan tahay kaalmadiisa lirasuuli rasuulkuu xamiim dhaba la ahaa salawaatu ullaahi calayhi qabla اnubuwati nebinimada ka hor wa ashadd nnaasi dadka midka ugu daran buu ahaa shabahan u ekaashaha bii rasuulka loo ekaada saan soo marnay abu sufyaan ibnu xaarif nebiga ayuu aad ugu ekaa fahal ra'ayta war ma aragtay aw samicta ama ma maqashay qaraabatan qaraabo iyo dhowaan aqraba ka dhow aw awaasir ama xiriir antanna ka adag oo ka kakan min haada aladii midkaa kaana ahaa mid u dhaxeeya bayna moxamed ibni cabdillaah iyo abi sufyaan ibnu xaarif weli ma aragtay oo ma maqashay qaraabanimo iyo isku xiritaan ka xoog badan oo ka dhow labadaa qofoosay markaa isu ahaayeen lidaa sidaa darteed faqad kaana waxay ahayd almadanuunu malaha sida in badan la malaynahayey biabi sufyaan an yakuuna inuu ahaan doono asbaqa annaas dadka midka ugu horumarid badan ilaa talbiyati dacwati rasuuli inuu ajiibo ee uu talbiyeeyo dacwada rasuulka salawaatu ullaahi calayhi wa asracahum inuu ugu degdeg badnaado mubaadaratan xagga u degdegitaanka ilaa itibaaci raacitaankiisa raacitaan la raaco ilaa tibaacihi raacitaan la raaca nebiga bacda muuse ugu dhowaa asagaa loo malaynaayey inuu degdeg u raaci doono laakina almra laakiinse arrintu jaa'a waxay ku timid calaa khilaafi si khilaafsan kulla maa yatawaqacuhu wax walbo ay filayeen almutawaqicuuna dadka wax fila sida la malaynahaya saasay ahayd laakiin sidii loo malaynayay khilaafkeeda ayaa dhacday waaye id wakti maa uusan sigin alrasuulu rasuulku calayhi الsalaau wasalaam yudhiru inuu daahiriyo bannaankana uu dhigo dacwatahu dacwadiisa oo wayundira uu u digo cashiiratahu qaraabadiisii xataa intii shabad ay hurtay oo ay ka hurtay naaru lbaqiinati xaqdigii xaasidnimada dabkeeda fii nafsi abi sufyaan abaa sufyaan naftiisa isla markii nebiga uu dacwadii bilaabay naar xaasidnimaba ku hurtayba oo cala rasuuli rasuulka uu u qabo salawaatu ullaahi calayhi faistaxaalad waxay isku beddeshay ama ay u wareegatay assadaaqatu saaxiibtinimadii ilaa cadaawati cadaawetinimo wاraximu tolkii qaraabadii waxay isku beddeshay ilaa qaطiicatin goysmo walakhuwata walaaltinimadii waxay isku beddeshay ay isku rogtay ilaa sadin ishortaagid iyo waciraadin jeesasho sidii baa markaa dhacday bilcagsi walaqad kaana wuxuu ahaa abuu sufyaan ibnu xaarid yowma maalintii sadaca uu laca oo la jahray alrasuulu rasuulka maalintuu caddaystay oo la jahray rasuulka biamri rabbihi rabbigii amarkiisa wuxuu ahaa xilligaa faarisan geesi oo min anbahi fursaanin geesiyaashii qoraysh midka ugu caansan ayuu ka mid ahaa geesiyaasha qoraysh midka ugu caansan dikran xagga magaca ayuu ahaa xilligaa wa shaaciran abwaan buu ahaa shaacir min aclىa shucaraa'ihim shucaradooda kuwa ugu sarsareeya kacban xagga magacweynaanta ayuu waktigaa ahaa fawadaca wuxuu dhigay sinaanahu sayftiisii walisaanahu carabkiisiiba fii muxaarabati rasuuli la dagaalka nebiga sala allahu calayh wasalam iyo wa mucaadaati inuu la colaytamo dacwatihi nebiga dacwadiisa iyo diintii uu waday wa jannada wuxuu isugu geeyey abuu sufyaan daaqaatihi awoodihiisa kullahaa dhammaantood linnakaabati ee dhib ayuu isugu geeyey ama dhibkii bilislaami islaamka lagu hayey iyo walmuslimiina muslimiinta dhinacaasuu ka baxay asaga wixii alle uu hayo awood ahoo dhanba inuu dhib ku gaarsiiyo iyo in dhib la gaarsiiyo bilislaami waalmuslimiin ayuu isugu geeyey famaa khaadat ma gelin qorayshun qoraysh xarban dagaal didda annebiya nebiga looga soo hor jeedo ilaa kaana wuxuu ahaa abuu sufyaan miscarahaa midka hurinaya dagaalkaa kii hurinaya buu ahaa walaa awqacad kuma dhacin bilmuslimiina muslimiinta adan dhibna ilaa hadduu ku dhacayna kaana lahu wuxuu ku lahaa abuu sufyaan fiihi dhibka muslimiinta ku dhacay nasiibun kabiirun qayb weyn buu ku lahaa asagaa ku lug lahaa walaqad ayqada wuxuu toosiyey ama uu kiciyey abuu sufyaan shayطaana shicrihi shicirkiisii shayطaankiisii buu kiciyey ilan inta badan shucarada hadduusan shicirka diin ku salaysnayn shaydaan uunbaa ku lug leh shaydaanka waxaa raaca sida ilaah tilmaamay subxaana wa tacaala alam tara annahum fii kulli waadin yahiimuun wالshucaraa'u yatabichum algaabuun idan shaydaankiisii shicirkiisii ayuu kiciyey shaydaankiisii buu toosiyey suu u shicro wa alaqa wuxuu furay lisaanahu carabkiisa fii hijaa'i rasuuli rasuulka caydiisuu ku furay salawaatu ullaahi calayhi wasalaamuhu faqaala fiihi wuxuu ku yidhi shicirkiisii dhexdiisa kalaaman hadal buu yidhi hadalkaasoo maqdican maqdicahoo idib daran hadalka darada ah ayuu nebigu ku yidhi faaxishan fool xun muujican wax xanuunjiya shicirkii uu tirinahayey hadal wuxuu muqdic ahoo edab darray ku dheehan tahay macnaha dembi ku jiraa faaxish ahoo xun muwajic ahoo xanuun badan aad buu rasuulku u caayey wa taalad wuxuu ku dheeraaday cadaawatu abi sufyaan wa taalad way dheeraatay cadaawatu abi sufyaan abuu sufyaan cadaawada lilnebiy nebiga uu u qabay calayhi الsalaaةu wasalaam xataa qaarabat ilaa ay u dhowaatay cishriina caaman labaatan sano labaatan sano u dhowaad yuu nebigu colla ahaa lam yatruk uusan ka tegin khilaalaha labaatankaasana gudahooda darban qayb oo min duruubi اlkaydi dhagaryaalka iyo makrifalyaalka qaybaheeda ka mid ah lirasuuli rasuulka la makrifalo ilaa facala wuu samayn jiray walaa sinfan waa isku mid qayb oo min sunuufi اladaa dhibka qaybaheeda ka mid ah ama noocyadeeda lilmuslimiina muslimiinta loo geysto ila اjtaraxahu waa uu ka qayb qaadan jiray oo uu kasban jiray wabaa'a biismihi dembigiisuna markaa la laaban jiray wa qubayla fatxi makka fatxu makka wax ka hor biqaliilin wax yar intaysan fatxu maka dhicin wax yar ka hor kutiba waa loo qoray liabi sufyaan abi sufyaankii dhibkaa sameeyey an yuslima inuu islaama alla u qoray subxaana wa tacaala islaamnimaa ilaahay u qoray wa kaana liislaamihi islaamkiisa qisatun sheeka ku jirta muhiira wax kicinaysa sheeko haddii lagaaga sheekeeyo xaadaadu ay kacayso ay istaagaysaa ku jirta muhiira ah wacathaa e, wacathaa ay xifdisay kutubu siira kutubaha siirada ka hadla oo watanaaqalathaa ay isku dhiidhiibeen asfaaru taariiqi taariikhda kutubaheeda asfaarta waa kutubaha waaweyn ee cilmiga iyo taariikhda ku qoran sida ilaahay tilmaamay ka maali اlximaari yaxmilu asfaaran asfaartu taa waaye marka qisada uu ku soo islaamay ninkaa dhibka gaystay waa qiso kicinaysa qofka waxaa xifdisay kutubaha siirada wa tanaaqaluhaa waxaa isku dhiidhiibtoy oo marba mid u dhiibtay asfaaru taariikhi kutubaha taariikhda qora falnatrug bal aan u dhaafno lirajul ninka nafsii nafsadiisa alxadiida sheekada can qisati islaamihi islaamnimadiisa qisadeeda sheekaduu ku soo islaamay asaga aan u dhaafno waayo fa shucuuruhu dareenkiisa biha sheekada uu dareemaya asaga ayaa acmaqu qoto dheere qofkay arrintu ku dhacday markuu kaaga sheekeeyo iyo qof looga sheekeeyo qof looga sii sheekeeye qof kale markuu kuu sheekeeyo isku dhadhan ma aha isku dhadhan ma noqonayso shucuurka iyo dareenka asaga ayaa acmac ahoo qoto dheer wa wasfuhu sifayntiisa lahaa sheekada uu noo sifeeyo adaqu ayadaa toosanoo wa asdaqu ayadaa run badan waayo asaga say wax ugu dhaceen ayuu u sheegayaa qaala wuxuu yidhi lamaa goortii istiqaama uu toosnaaday amrulislaami islaamkii arrintiisa markuu istiqaamoobay islaamku istaagay oo waqarra uu sugnaaday qaraaruhu sugnaantiisii oo washaacad ay faaftay akhbaaru akhbaartii tawajuhi rasuuli rasuulka u soo socodkiisa ilaa makkata maka uu u soo jihaysanayo layaftacahaasuu u furto daaqad calaya alardu dhulka ciriir ila noqday buu yidhi ila dhibkuu geeyo og yahay wixii labaatan sano uu samaynayo cadaawo ah oo nebiga uu u geeyey buu ogaaye dhulkiibaa baa ciriiri la noqday buu yidhi daaqad calaya alardu bimaa raxubad ayadoo waasica dhulkii oo waasica ciriiri ula noqday wa qultu waxaan idhi ilaa ayna adhab xaggeen aadaa waman asxab yaan raacaa wa maca man akuun yaan la joogaa waxaasu isweydiiyey xaggee galaa xaggee ku dhuntaa wakhtigeedii ma aha uma kabacdi ji'tu waan imid zawjatii aast xaaskaygii baan u imid iyo wa awlaaddii ilmahayga wa qultu waxaan ku yidhi tahaya-u war diyaargarow ha fadhininine lilkhuruuji bixitaan u diyaargaroowa min makata maka war maka waa ka cararaynaaye dhaqsada xirxirta baan ku yidhi buu dhahay ciyaalkaygii iyo xaaskaygii faqad awshaka waxaa qarkar loo saaran yahay waxaa soo dhowaatay waaye wusuuli muxammadin muxammed soo gelitaankiisa maka inuu soo galo wa innii anigu lamaqtuulun waa laydili doonaa laa maxaalata shaki la'aan waaye buu yidhi aniga maanta waa laydilaa dubcana soo galo in adrakanii hadday soo haleelaan ay gacanta igu dhigaan almuslimuuna muslimiinta faqaaluu lii waxay ii dhaheen amaa aana laka miyaan ku miyaan laguu dhowaanin amaa aana miyaan la gaarin waaye miyaysan dhowaanin adiga an tunsira miyaan la gaarinaysan dhowaanin an tubsira inaad aragtay anna alcaraba waalcajama carab iyo cajam qad daanad inay u hoggaansameen limuxammadin muxammed biaacati ateecitaan war maba ku soo gaarin miyaa oo weli ma arkin miyaa carab iyo cajam oo dhan inay moxamed adeeceen oo wactanaqad ay soo galeen ay soo qoorqooreeyeen diinahu diinkiisa waa inay soo galeen buu ula jeedaan ula jeedaan wa anta adigana maa tazaalu kama aadan zuulin weli musiran inaad ku taagan tahay calaa cadaawatihi cadaawanimadiisa oo wa kunta aad ahaydna awla annaas dadka midka ugu xigo ugu dhow bita'yiidihi in la ta'yiidiyo la taageero iyo wa nasrihi in nasri la siiyo adiga owla ahaa oo u dhowaa weli waxaad ku taagan tahay moxamed cadaawadiisa intaasaad cadaawaynaysay hadduu soo gelayaa waa cararabaad leedahay maxaa dhacay bay dhaheen wamaa zaaluu kama aysan zuulin carruurtayda bi aniga yucadifuunanii inay cadfi i gelinayaan inay itactiifinayaanay caatifadayda kicinayaan calaa diini muxamadin nebi muxamed diinkiisa inaan galo oo wayuraqibuunanii ay ijeclaysiinayaan fiihi diinkii xataa sharaxa allah ilaa ilaahay ku waasiciyey sadrii laabteeda lilislaami islaamnimada ilaa islaamka qalbigaygii soo galay qumtu waan istaagay min tawiyi isla markaygaa waayo isla laxdadaa baan kacay buu yidhi wa qultu waxaan ku idhi ligulaamii addoonkaygii addoon aan lahaa oo madkuur la yidhaahdo hay noo diyaari lanaa anaga nuuqan hala noo diyaari wa farasan farasna noo diyaari wa eh, akhadtu waxaan qabtay oon soo watay macii micigayga ibnii wiilkaygii jacfaran cilmaha ciyaalka uu dhalayna canug jacfar la dhahaa ku jiruu soo kaxaystay wajacalnaa wajacalanaa waxaanu guda galnay nuciddu inaan dedejinayno assayra socodka naxwa alabawaa'i meesha abwa la yidhaahdo abwa meesha la yidhaahdo oo bayna makkata waalmadiina u dhaxaysa faqad balaganii waxaa isoo gaaray anna muxammadan muxamed nasala fiihaa meeshaa inuu soo degay abwa meel la dhahoo maka iyo madiina u dhaxaysuu degan yahay meeshii baan soo aaday walama qtarabtu markaan u soo dhowaaday minhaa xaggeeda tanakartu waan is-inkiray buu yidhi tanakartu waan is-inkiray wuxuu la jeedaa waa isbeddelay wax wejigiisa bedelo iyo ama cimaamad iyo masgaraad iyo wax buu qaatay macnaha tanakartu waan is-inkiray xataa laa yacrifunii si uusan ii fahmin axadun qofnuusan i aqoonsanin oo faqtal marka lay dilo qabla an asila intaanan gaarin ka hor ila nebi nebiga sal alla alayh wasalam oo aclina aanu iclaansanin islaami islaamkayga bayna yaday hortiisa waay nebiga ma ogaa meeshaasuu ku islaamoo rabbi islaamnimadii qalbigiisa ku sharxay meehe weli nebiga muusan u tegin walama qtarabtu markaan u soo dhowaaday minha abwa xaggeeda tanakartu waan is-inkiray macnaha waan isdooriyeyoo si kalaan iska dhigay xataa intii laa yacrifunii uusan ifahmin axadun qof oo faaqtul markaa lay dilo anoo ka cabsanaya qabla an asila intaanan gaarin ila anebiy nebiga sal allau calayh wasalam oo wa uclina aanan u iclaansanin islaami islaamkayga bayna yaday hortiisa wa madaytu waan soo socday waan soo dhaqaaqay amshii anigoo ku socda calaa qadamaya gomdahayga lugahayga naxwa min miil hal mayl oo kale ayaan soo socday wa talaa'icu lmuslimiin muslimiinta طalaayicdoodii waa cutubkii ciidamadii ugu soo horreeyeyna tamdii ay soconayaan ay u soo socdaan muyamimatan ayagoo u soo qasdahaya shadra makata maka dhankeeda dalaayicdii muslimiinta waayo kuwii safka hore ku jiray dhanka markay u soo socdaan jamaacatan ira jamaacatin jamaacaba jamaaca ka dambaysa cutubba cutubka ka dambeeya unugba unuga ka dambeeya fa kuntu aniguna waxaana tanaxaa mid ka bayra can ariiqin waddadooda meeshay ku soo socdeen waan ka leexanahay buu yidhi waan ka fogaanahayay faraqan cabsi minhum ayaga aan ka cabsanaya xaggooda wa khawfan baqdin min an yacrifanii inuu igarto axadun axad anoo ka baqaya oo min asxaabi muxamed moxamed asxaabtiisa ka mid ah waayo intaa wuxuu ogayaa jariimadii uu galay wa fii ma waqti ana anigoo kadaalika xaaladaydu ay sidaa tahay iطalaca arasuulu rasuulkii waaba soo baxay oo iga hor yimid oo fii mawkibihi mawkibkiisa la socdaa cutubkiisii kooxdiisii buu la socday fatasadaytu waan u soo bambaxay lahu asaga marka hore waan dhuumanayey markaan rasuulkii arkay waan dhigay buu yidhi fatasadaytu waan u soo bambaxay lahu asaga wa waqaftu waxaan istaagay tilqaa'ahu la kulankiisa meeshii asaga ku beegneed ayaan istaagay wa xasartu waxaan furay can wejhi wejigayga marka hore wuu isinkiraayo waxba wejiga ku dabooshay waan fayday buu dhahay famaa in mala'a maba ka buuxsanba nebiga famaa in mala'a caynayhi labadiisa indhood minii xaggayga oo wa carafanii uu i gartay xataa acrada canii ilaa xaggayga uu ka jeestay ila anaaxiyati اlukhraa dhan kale uu iga jeestay nebiga sal اlla alيه wasalam markuuba i fahmay uu indhihiisii iga buuxsaday inaan aniga ahay waa iga jeestay fataxawaltu waxaan u soo wareegay anigana ilaa naaxiyati wajhihi meeshii wejigiisii dhinacii wejigiisii ahaa uu u jeestay yaan anna u soo wareegay fa acrada wuu ka jeediyey cannii xaggeyga haddana waa iga jeestay wa xawala wajhahu wejigiisuu iga dadbay fataxawaltu ilaa naaxiyati wejhi haddana anna waan u soo wareegay buu dhahay oo meeshii wejigiisii ayaan imid xataa facala daalika miraaran ilaa dhowr jeer saa uu sameeya nebiga wuu iga jeestaa meeshuu iiga jeestaan aadaa xagguu u jeestaa xaggaan la aadaa kuntu waxaan ahaa buu yidhi laa shuku midaan ka shaki qabin wa ana anigu muqbilun aan ahay mid hor taagan oo qaabilan cala annebiyi nebiga sala allahu calayh wasalam markaas aan nebiga hor taaganahay kama shakisanayn anna rasuula allah rasuulka alleh sayafraxu inuu ku farxi doono biislaami islaamnimadayda islaamnimadayda inuu ku farxi doono shaki iigama jirin wa anna asxaabahu asxaabtiisana sayafraxuuna inay ku farxi doonaan lifaraxihi nebiga farxaddiisa markuu nebiga igu farxa islaamnimadayda inay muslimiintana igu farxi doonaan taa shaki iigama jirin laakina almuslimiina laakiinse muslimiinta xiina wakhtigii ra'ow ay arkeen icraada rasuulillaah rasuulka jeesigiisa cannii xaggayga uu iga jeestay tajahamuu lii wa acraduu tajahamuu lii macnaa way i hujuumeen tajahamuu lii way i macnaha waxay sameeyeen weji cabuusnimo macnaa wejigay ii tubeen waaye wejigay ii cabuursadeen wejigay ii tubeen ayagana wa acraduu canii wayna iga wada jeesteen jamiican dhammaantood laqad laqiinii abuubakarin abuubakar baa ila kulmay oan elay fa acrada canii wuu iga jeestay ashadd alicraaq jeesashatan u daran ayuu iga jeestay asagana wa nadartu waxaan eegay ilaa cumar ibni khaaab cumar ibnu khadaab baan fiiriyey nadratan fiirin astaliina aan ku jilicsanaya bihaa asaga ama bihaa ayada qalbuhu qalbigiisa waxaan iska dhigay maskiin macnaha qalbigiisaa rabaa inaan jilicsado ma cumaruu dheeldheelka helaya waa ma jirto fawajadtuhu waxaan behelayba ashadda icraadan jeesasho inuuba iiga sii daran yahay min saaxiibii saaxiibkii abubakar uba iiga sii daraadayba bal iskaba daaye innahu cumar aqra wuxuuba igu sii diray bi aniga axad alansaar nin reer ansaar mid ka mid ah reer ansaareed ansaar nin ka mid ah faqaala ninkaas iyan ujeediyey kan waa kii dhibka badnaa cumar wuxuuba iga sii darnaydba nin uu igu sii diray faqaala liya alansaaru ansaarkii wuxuu ii yidhi yaa caduw allah cadowgii ilaahayow anta aladii adi kii tahay kunta ahaa tu'dii dhiba rasuul lah sal alla alayh wasalam war adiga soomaa kii nebiga dhibi jiray wa tu'dii asxaabahu asxaabtiisa kii dhibi jiray waqad balaqta waxaad gaartay fii cadaawati الnebiy nebiga cadaawada aad u qabtay mashaariqa alardi wa maghaaribahaa bari iyo galbeed baad gaarsiisay wamaa zaala kama uusan zuulin alansaariyu ninkii ansaarta ahaa yastaiilu inuu caynayo calaya korkayga inuu igu dheedheeraanayo macnaha wayarfacu sawtahu codkiisana uu kor ugu qaadayo wاlmuslimuuna muslimiintuna yaktaximuunanii ay igu soo taagayaanay igu hujuumayaan ay igu weerarayaan bicuyuuni mindhahooda wayusaruuna ay ku farxayaan mimaa ulaaqii waxaan la kulmaayo oo heedaartayn iyo ihaanada laygu haayo saasuu guda galay cinda daalika markaa agteeda absartu waxaan arkay cami adeerkay alcabbaas adeerkay cabbaas baan arkay buu yidhi e, markaan arkayna faladadtu waan magan galay bihi asaga markaan adeerkay arkay faladadtu waan magan galo waan u cararay bihi asaga xaggiisa wa qultu waxaan dhahay yaa cammi adeerow qad kunta waxaan ahaa arjuu mid rajaynahaya an yafraxa inuu ku farxi doono rasuuluullaahi rasuulkii alla biislaamii islaamnimadayda waa liqaraabatii minhu qaraabada aan nahay darteed ma qaraabanimaa jirtaa bilaal iyo suhayb oo ka horreeya laga jeclaanaa ninkaa wuxuu u maleeyaa qaraabo qaraabo iixa islaamnimadayda inuu ku farxi doono qaraabanimada naga dhaxaysa darteed iyo wa sharafii sharafta aan ku leeyahay fii qowmi qowmkayga gudahooda taa inuu ugu farxi doono waqad kaana waxaana wuxuuna ahaaday minhu xaggiisa maa taclam waxaad og tahay waa layga jeestay waxaad og tahay bay arrintu noqotay fakallimhu igala hadal fiya aniga or rasuulka u tagee arrinteeda igala hadal liyarda cannii sow raalli iiga noqdo bax iigu tag adeerow nebigee sow raalli iiga noqdo igala soo hadal faqaala cabbaas wuxuu yidhi laa wallaahi maya allaan ku dhaartee laa ukallimuhu la hadli maayo kelimatan abadan weligay hal hadal dhihi maayo bacda aladii kii kadib ra'aytuu aan arkay oo min icraadihi ka jeesigiisa ah canka xaggaaga uu kaa jeestay mar hadduu nebigu kaa jeestay lama hadli kara buu yidhi ilaa in sanaxat haddii ay suuro gasho maahani oo ay timaadoo la helo fursatan fursad haddii fursad ay dhacdo maahine aniga lama hadli karo fa innii anigu ajillu buu yidhi fa innii anigu ujallu ama ujillu waan weynaynayaa rasuula اllahi sal اlla alيه wasalam wa ahaabuhu waan ka hebaysana waan ka cabsanayaa nebiga cabsida laga cabsanayo cabsi xun maahe waa ikraamid waa ijlaal waa sharfid waa takriimid waa sharf ay sharfahayaan saa darteed nebiga agteeda waa ku weyn yahay lama hadli kari buu yidhi faqultu waxaan dhahay yaa cami adeerow ilaa man takilonii idan yaa igu hadlaynaysaa marka waay haddii dadkii dhan iga jeesteen adigana hadalkaa i leedahay yaad igu dhaafaysaa ilaa man takilonii yaad ii tala saaran ood igu hadlaynaysaa idan waktiga fa faqaala wuxuu dhahay laysa laka cindii wax aan agteeda ahaaday ma jiro cid aan kugu hadlayn karo iyo qof aan ku leeyahay qofkaa u tag ma jiro laysa ma maahaan laka adiga cindii agtayda hayru maa samictu waxaad maqashay maahani nebigana ma kaala hadli karo waxna ma kuu qaban karo fatamallakanii waxaa iqabatay marka alhamu murug warakabanii waxaa isoo kortay alxusnu tiiraanya waa isku macno walam macnaha tiiraayana way soo kortay walam albad ma aanan nagaanin oo ma daahinba an ra'aytu inaan arkay haddana ibnu camii ina adeerkay waa cali bn abi aalib fakallamtuhu fii waan la hadlay amri arrintiinaan kala hadlay fii amrii baan kala hadlay faqaala lii wuxuu ii yidhi midla maqaalati cammina alcabbaas adeerkeenii cabbaas wuxuuna dhahay wuxuu dhahay oo kale yuu isagana i yidhi cinda daalika markaa agteeda rajactu waxaan u soo laabtay ilaa cammi alcabbaas adeerkay cabbaas wa qultu waxaan yidhi yaa cammi adeerow in kunta haddii aad tahay laa tastaiicu midaan awoodi karin an tacطifa calaya inaad ii naxariis geliso aniga qalba rasuuli rasuulka qalbigiisa haddaad tahay mid awoodi waayey inaad nebiga igala hadashood qalbigiisa naxariis iigu beerto fakuffa canii daalika rajul ninkaas iga celi buu dhahay kaa cayda iyo aflagaadada iyo waxyaabaha igu wada kaa iga qaba bes fakuffa iga reeb canii xaggayga daalika rajul ninkaa alladii yashtimunii caynaaya wayuqri annaas dadkana igu diraaya bishatmi ee Eh, bishadni caydayda dadkana igu diraaya waayo hadduu sii wado waxaa dhici kartaba in la dilo fa qaala cabaas wuxuu dhahay sifhu lii ii tilmaan ninka qaabkii uu egyahay fawasaftuu lahu waan u tilmaamay faqaala cabaas wuxuu dhahay dalika nucimaan bin alxaari annajaariy waaye tilmaantaad ii sheegayso waan gartay iska daa waa nucimaane fa arsala ilayhi adeeg buu u diray waqaala lahu wuxuu ku yidhi yaa nucaymaan nucaymaanow ina abaa sufyaan saad la socoto ibna cami rasuuliillaah wayna adeerka nebiga wa ibnu akhii walaalkay wiilkiisii waaye wain yakun hadduu ahaanin rasuulullaahi wain yakun hadduu ahaaday rasuulullah rasuulka alla saaqidan mid u caraysan calayhi korkiisa alyowma maanta fasayardaa canhu yowman maalin unbuu raali ka noqon doonaaye fakufa canhu iska dhaafuu dhahay ka reebtoonow nebiga hadduu nacayuu u carooday nebiguu naxariis badan yahay maalin un buu raalli ka noqon doonaaye fakufa canhu ka reebtoonow iska daa wamaa zaala kama uusan zuulin bihi asaga inuu igala hadlayo xataa radiya ilaa uu raalli noqday bian yakufa canii inuu iska kaydaayo iga reebtoonaado wa qaala wuxuu yidhi laa acridu lahu bacda saaca saacaddan wixii ka dambay usoo banbixi maayo manaa waba ka sheegi maayo walamaa nazla markuu soo degay rasuul اlahi rasuulka all sal اla alيه waslam bijaxfata jaxfe meesha lagu magacaabo jalastu waxaan fadhiistay calaa baabi manzili ilan safar baa lagu jiraaye guri ma jire waa teendhadii nebiga deganaa albaabkeedaan fadhiistay buu dhahay wa macii ibnii wiilkaygii jacfara ila socdo qaa'iman asagana wuu taagan yahay kan waa fadhiya canugina wuu istaagay inta wa isle nebigu hadduu soo baxo naxariis ka hel saasuu isleeyahay falamaa ra'aanii markuu i arkay wa huwa asagoo khaarijun ka soo baxaya nebiga fii manzilihi ashaaxa wuxuu ka dadbay canii xaggayga biwajhi wejigiisa wuu iga jeestay haddana falam ays kama quusanin falam ayas kama quusan buu yidhi min istirdaa'ihi raadi ahaa inuu iga raalli noqdo inaan raadinayo kama quusan weli haba iga jeesjeestee weli raadayaashiisaan ku raadinayaa wajacaltu waxaan guda galay kullamaa mar kastoo nasala uu dega nebiga fii mansilin meel la dego ajlisu calaa baabihi inaan albaabkiisa fadhiisto wa aqiimu aan istaajiye ibni wiilkayga jacfaran jacfar waaqifan asagoo taagan biisaa biisaa'i horteyda fa kaana wuxuu ahaa nebigana idaa absar basaranii mar kastuu i arko acrada canii mid iga sii jeestaa waayo aad baa loo canaananaya dhibka uu sameeyey wax sahlan ma ahayn ma nebigu inuu shadiid yahay ma inuu naxariis daran yahay waayo waxaan wax ka daran buu istaahilay uu mutnaa sidaa darteed nebiguu ka sii jeestay wa baqiitu waxaan ku baaqi noqday oon ku sugnaa calaa daalika arrintaa zamaanan wakti falama ishtadda markay igu darnaatay calaya korkeega alamru arrintii wadaaqay igu cidhiirtoontay jiq igu noqotay qultu waxaan ku ihi lisawjatii naagteeda waxaan ku idhi wallaahi allan ku dhaartee layardayanna canii rasuuluullaahi rasuulka raalli buu iga noqonayaa rasuulku waa iga raalli noqonayaa ow amase la aakhudanna waxaan qabanayaa ibni wiilkayga gacantiisa haadaa ee kan ah ka bacdi lanadhabanna waan soconaynaa haa'imiina annagoo iska soconayna oo aadayna calaa wajhaynaa horteenna fil ardi dhulkaan isaga soconaynaa xataa namuuta ilaa aan u dhimana juucan baahi waa cadashan iyo oon ilaa saa laga gaaro canugaanan gacanta ka qabanaa haa imeen waxay ula jeedaan anagoo iska socona waa qof iska socda bilaa macna meeluu u socdan uusan ogeyn calaa wajhayna horteena isaga soconaynaa fi lardi dhulka xataa namuuta juucan ilaa baahiyo cadashan aan u dhimano falamaa balaga markii gaartay daalika arrintaa rasuul allah raqa lii waa ii dabcay marka waa ii soo rakhayo wuu ii calool jilcay walamaa kharaja markuu ka soo baxay min qubbatihi tendhadiisii nadara ilaya waa isoo eegay nadaran eegmo alyana fidut oo ka dabacsan min annadari alwali nadaradii hore wa kuntu waxaan ahaa arju mid rajaynahay laakiin an yabtasima inuu dhoola caddeeyo muusa samayn nebiga dhoola caddees baan ka sugaya uma dakala rasuul rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu galay maka maka ayuu soo galay fadaqaltu anigana waxaan galay fii rikaabihi rikaabkiisii dadkii la socduun baa dhexda ka galay buu dhahay anigana makaan la galay fii rikaabihi wakharaja ila lmasjidi masaajidka xaggiisuu u baxay fakharajtu aniguna waan baxay asca anigoo cararaya bayna yaday hortiisa laa ufaariquhu ma aanan faaruqin calaa xaalin sinaba kuma faaruqin meeshuu aadaan la aadaaya meeshuu fadhiistaa la fadhiisanahayey walamaa kaana markay ahaatay yowmu xunayn maalintii xunayn jamacat alcarabu carab baa waxay u soo ururtay lixarbi الnebiy nebiga inay la dagaalamaan calayhi الsalaatu wasalaam maa lam tajmac qabtaysan weligeed usoo kulmin waacadad waxay usoo diyaaristay u diyaargarowday liliqaa'ihi la kulankiisii maa shay lam tucidaysan ugu diyaargaroobin min qablu horay wacazamad waxay go'aan ku gaartay maalintaa carabi calaa an tajcalahaa inay ka yeesho dagaalka alqaadiya mid lagu tirtiro cala alislaami waalmuslimiin mid qaadiyoo lagu jiridgoyo lagu baabiye islaamkii muslimiinta wakharaja rasuulu rasuulkiina wuu soo baxay salawaat ullaahi calayhi liliqaa'ihim la kulankooda fii jumuucin ciidan oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mida asagoo wata ayuu soo baxay faqarajtu macahu anna waan la baxay buu yidhi waa iska raacay waan baxay walamaa goortii ra'aytu aan arkay jumuuca almushrikiin mushrikiinta ciidankoodii alkabiira ee weynaa qultu waxaan idhi wallaahi allan ku dhaartee ukafiranna waan tirtiri doonaa alyowma maanta can kulli maa wax kastoo salafa ii hor dhacay oo minii xaggayga ka dhacayo min cadaawati rasuulillaahi rasuulka cadaawadiisa sal alla alayh wasalam maantaan gudanaa baan yidhi buu yidhi walayarayanna alnabiya nebigana wuu arki doonaa min aharii raadkayga wax aan sameeyo maa yurdii wax raaligeliya allah alle iyo wayurdiihi asagana raalligeliya waxaan maanta wacdara dhigi doono waa lala yaabi doonaa walama altaqa aljamcaan labadii ciidan markay kulmeen ishtaddad waxaa adkaatay oo xoogaystay waxay ku adkeeyeen waxaa adkaatay wad'atu lmushrikiina mushrikiinta cadaadiskii cala lmuslimiin ay ku hayeen muslimiinta waa laga adkaaday maalintaa fadabba fiihim dhexdooda waxaa ku soo boodoo ku kacay muslimiinta alwahanu tabardaro waalfashal kala go'go wa jacala annaasu dadkii waxay guda galeen waa saxaabadii dadkii la socdee yatafaraquuna inay ka kala yaacaan ay ka kala ordaan can الnebiy nebiga salى اllahu calayه wasalam wakaadad waxay sigtay taxullu inay taxullu binaa inay nagu dhacdo annaga alhaziima jab almunkara ee xun haziimad iyo munkar inay nagu degtay nagu dhacdo taasay sigtay faidaa birasuuli waaba rasuulkii fadaahu abii wa ummii hooyaday aabbay lagu furtaye yahbutu ku sugan oo ku sugnaaday fii qalbi almacraka goobta qalbigeeda waa dhexdeeda calaa baqalatihi baqashiisii saaran ashahbaa'i ee giirgiirnayd baqashii shahbada ee midabka giirgiirkaa lahayd ayuu saarnaa kaannahu waxaad moodaa nebiga addawdu buur arraasikh oo weyn oo sugan wayujarid wuxuu galka ka saarahayey sayfahu sayftiisa wayujaalidu wuxuu difaacahayey can nafsihi nafsadiisa wa can man xawlahu iyo wixii gaararkiisa ahaaday kaannahu waxaad moodaa nebiga allaytu libaax caadiyan cartamaya xanaaqsan oo kale cinda daalika markaa agteeda wafadtu waan ka soo booday aniga can arasii araskey waa sufyaan faraskaygii baan ka soo booday wa kasartu waxaan jebiyey himda sayfi sayftayda galkeeda saa mar dambe loogu celinin wallaahu yaclamu ilaahina waa ogaa annii anigu uriidu inaan doonahayo almowta geeri duuna rasuuli illaah anoo nebiga daafacaya rasuulka sukadiisa wa akhada cammi adeerkay alcabaas wuxuu qabtay bilijaami baqlati الnebiyi nebiga baqasha uu saarnaa lijaankeeda hogaankeeda wa waqafa wuxuu istaagay adeerkay bijaanibihi rasuulka dhinaciisa wa akhadtu waan qaatay ana anigana makaani makaankaygii baan ka qaatay min aljaanibi alaakhara dhinacii kala ahaa wa fii yamiinii gacanteyda midigta ah sayfii sayfteyda ku jirto aduudu bihi aan ku difaacayo can rasuuli illaahi rasuulka alleh ama shimaali bidixdayda fa kaanad waxay ahayd mumsikatan mid hayso ku dheggan birikaabii rikaabkiisa koorihiisa rabtay baqasha kooraheedu saa u haysta ayaan u haystay buu dhahay gacanta bidixda falammaa nadara annebiyu nebigu markuu eegay ilaa xusni balaa'ii wacdaraha aan dhigayo wanaaggeeda qaala licammi alcabbaas adeerkay cabbaasa wuxuu ku yidhi man haadaa kan yaa waaye qaala haada akhuuka waibnu cammika abu sufyaan ibnu caali kani waa waa walaalkaa iina adeerkaa abu sufyaan ibnu xaadir ee farda canhu ka raalli noqo ay rasuul allah yaa rasuul allah fursad buu helay rasuulka allow raalli ka noqo faqaala qad facaltu waan sameeyey buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam raalli baan ka noqday wagafara allaahu ilaahayna ha u dhaafa lahu asaga kulla cadaawatin cadaawad dhammaanteed caadaaniiha u cadaaweeyey wax kastoo waa labaatan sano cadaabo socotay waa cafiyey sal اlahu alيه wasalam fastaaara waxaa duulay fu-aadii laabtayda farxan farxad daraaddeed biridaa rasuuli اlaahi rasuulka raali noqoshadiisa canii xaggayga oo ka raalli noqday yay laabtaydii farxad la duushay farxad ayay markaa la baxday raadi ahaashada darteed waqabiltu waxaan shumiyey oo aan dhunkaday rijlahu nebiga lugtiisa fi rikaabi ayadoo rikaabka saaran uma اltafata ilaya waa isoo eegay rasuulka faqaala wuxuu dhahay akhii walaalkeeyo lacamri baan ku dhaartaye taqadem taqadem hormar fadaarib dagaal gal macnaha dagaala fadaarib saasuu ii yidhi alhamad waxay hurisay oo ay kicisay kelimaatu rasuuli rasuulka kelimooyinkiisa salawaat ullaahi calayh xamaasaat xamaasatii xamaasadeedii bay kicisay faxamaltu faxamaltu waan xambaaray calى اmushrikiina mushrikiintii baan ku xambaaray xamlatan xamlo azaalathum ka kicisay meesha can mawaadicihim boosaskooda macnaha ka zulisay boosaskooda waxamala macya اmuslimuun muslimiintii baa ila xambaartay xataa darabnaahum ilaa aan cayrinay qadra farsain hal ratira ee arsa waa mtaqaana arsaa waa meesha ariga uu ka baxo uuna istaago farsaq baa lagu magacaabaa waa ratime mataqaanaa ari intuu markaa socdo wafaraqnaahum waan kala ququbnay calaa kulli wejhin jiha kasta dalla wuu noqday abu sufyaan ibnu xaadir xaarif mundi laga bilaabo xunayn maalintii xunayn yancamu mid ku nimcaysta bijamiili rida nebiy raadi ahaashadii nebiga canhu asaga uu ka raali noqday quruxdeeda wayascadu inuu ku liibaanayo bikariimi suxbatihi la saaxiibitaankiisa sharafteeda walaakinahu laakiin lam yarfac kor uma soo qaadin nadarahu araggiisa ilay nebiga xaggiisa abadan weli walam yuhabbit muusan sugin basaru araggiisa fii wejihi nebiga wejigiisa kuma sugin xayaa xishood min uu nebigu ka xishoonayo wakhajalan yaxyax min maadihi macahu wixii uu sameeyey oo horay u tegey oo nebigu la sameeyey asagoo ka yaxyaxaya waqad jacala abuu sufyaan wuxuu gudagalayaa codto inuu qaniinayo banaana nadami faraax ibnahooda waa qowmamo cala alayaami maalin buu ka qowmamaynayaa alswadi ee madooba allatii taasoo qadaaha uu ku dhammaystay fi ljaahiliya maxjuuban uu ka xijaabnaa can nuur illaahi nuurka ilaahay maxruuman uu laga xaaraantinimeeyey min kitaabihi kitaabkiisa faakaba cala alqur'aani kitaabkii qur'aanku ku dul fororay marka laylahu wanahaarahu habeen iyo maalin kitaabka qur'aanku akrinaya ilaahay diintiisuu baranayaa yatlu asoo akrinaya aayaatihi wayatafaqahu fahmaya fii axkaamihi wayatamallaa ka buuxinaya qalbigiisa min cidaa'ihi qur'aanka wacdiyaalkiisa faacrada wuxuu ka jeestay can اdunyaa iyo wasahratiha qoruxdeeda waaqbala wuxuu qaabilay cala اllahi alla dushii bikulli jaarixatin xubnihiisa oo dhan xubin kasta oo min jawaarixihi xubnihiisa ka mid ah xataa intii ina arasuula rasuulka salawaat اlhi allaahi naxariisyaalka alle iyo wasalaamuhu calayh ha ahaatee ra'aahu uu arkay daata maratin mar mararka u saaxiibka ah mar mararka u saaxiibkaa ah ayuu arkay yadkhulu abu sufyaan oo galaya almasjida masaajidka faqaala licaaisha ayuu ku yidhi radia allaahu canha atadariini ma taqaanaa man haada yaa caaisha dariishada intuu gaarkuu dhahay ninkaa masaajidka galaya ma taqaana caaishay qaalat laa yaa rasuul allah maya qaala inahu ibnu cammi waa in adeerkay abu sufyaan ibnu xaari undurii fiiri caaishay inahu asagu awalu man yadkul waa qofka ugu dambe ugu horeeye oo galay almasjida masaajidka waa qofka ugu horeeye masaajidka galaa wa aakhiru man yakhruju minhu waa qofka ugu dambeeya ka soo baxaya waa sida loo baahan yahay seenahay annaga dadka ugu dambeeya soo gala ugu horeeya horbaxa soo maa taasaa mamnuucoo ma fiicna waayo ninkan waa ninka ugu horeeye gala masaajidka ugu dambeeye ka soo baxa nebiga inuu la dardaarmay wuxuu ku dhahay ha noqonin ninka ugu horeeya suuqa gala ugu dambeeye ka soo baxa waxaad noqotaa qofka ugu horreeya masaajidka gala ugu dambeeye ka soo baxa annagu dadka ugu horeeya suuqa galaan nahay suusan beeca nooga xirmin ugu dambeeye ka soo baxa hal qof amuu kaa gataa un yaa laba laba ragca ku dhaaftaa tukaaleyda hal un amuu ku yimaadaa boqol amaad qabataa cashada ciyaalka laga dhiga soo uu leeyaha maanta oo dhan baa laga yaabaa takbiir exraam inay markaa dhaafto marka waa ninka ugu horeeyo gala masaajidka ugu dambeeye ka soo baxa walaa yufaariqu ma faaruqo basarahu aragiisa shiraaka naclihi dacaskiisa suunkiisa maxaa laga wadaa hoos luu fiirinayaa dacaskiisa suunkiisa inuu fiiriyo indhihiisa ma faaruqayaan annagana dayde tii soo martaba meesha waa teeni tii soo marta waa teeni marka walaa yufaariqu ma faaruqayo basarow araggiisa shiraaka naclihi dacaskiisa suunkiisa hoos buu fiirinaya waa adaabta loo socdo walamaa laxiqa rasuul salawaat wasalaamu calayh birafiiqi اlaclaa rasuulku markuu haleelay rafiiqii sare xazina calayhi waa u murugooday nebigaa dhintay macnaha abu sufyaan waa murugooday abu sufyaan ibnu xaarib xusuna alummi hooyo say ugu murugooto calaa waxiidihaa madigeeda han cunugay dhashay markuu ka dhinto say uga murugooto wabakaa wuu ooyey bukaa alxabiibi xabiib ooyintiisa calaa xabiibihi xabiibkiisa uu u ooyo warahaahu waa u baroor diiqay raf macnaha qofka dhinto waxyaaba loo tiriyo wuxuu ugu baroor diiqay biqasiidatin qasiido min gurari lmuraafi waxyaabaha min gurari lmaraafi gabayada noocyaalkooda oo lagu baroor diiqo ama lagu baroorto tan ugu wan wanaagsan ayuu ugu baroor diiqay tafiidu ka burqanaysay lawcatan murug wa shujuunan walbahaar ka muuqanaysa macnaha wa taduubu ka dhalaalaysay xasratan qowmamo wa aniinan iyo taah aniinka oo qofka xanuunka haaya ah dhahaya macnaha wa fii khilaafati faaruq radia allahu canhu axasa wuxuu dareemay abuu sufyaan bidunuwi ajalihi ajalshiisa inay soo dhowaatay faxafara linafsihi naftiisa ayuu qabrahu qabrigiisii qotay biyadayhi labadiisa gacmood asaa qabrigiisii qotay walam yamdi kama soo wareegin calaa daalika qabrigaa u qotay darteed kadib hayra alaaثati ayaam saddex maalmood kadib xataa xadartu اlwafaat ilaa geeridii ay ku soo waafaqday kaأnnahu waxaad moodaa maca almowti geerida calaa miicaad inay ballan lahaayeen inay ballameen ayaad u malaysaa faاltafata wuxuu eegay ilaa zawjatihi xaaskiisa wawlaadihi ilmihiisa waahlihi ehelkiisa waqaala wuxuu dhahay laa tabkuu calaya ha iisoo fa fawallaahi baan ku dhaartaye ma tacallaqtu ma aanan samaynin oo kuma dhegin bikhaii'atin dembi mundu ma laga soo bilaabo maalinta islaamtu aan islaamaye waxba ha uma faadat waxaa baxday ruuxuu ruuxdiisii aلطaahira طaahirka ahayd fasallaa calayhi waxaa ku tukaday dushiisa alfaaruuq ridwaan اllahi calayh waa cumar ibn khaaab waxazina waa murugooday lifaqdihi weyntiisa huwa cumar baa murugooday iyo wالصaxaabaةu اlkiraamu صaxaabadii sharafta lahayd wacadduu waxay ku tiriyeen mowtahu geeridiisa rus'an musiibo jalalan oo weyn xalla ku degtay bilislaami islaamka iyo wa ahlihi ehelkiisa abu sufyaan khasiisan meeshaan oga baxnay saxaabi aan ka dhicin baanu geli doonaa usbuuca dambe haddii rabbi idmo waa sacad ibn abi waqaas meesashaa noo joogta maanta wabilaahi tawfiiq wallahu subxaanahu tacaala aclam